alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiidkan inoogu dembeeyey masaa'il baa ka mida waxaa laga qaadanaayo bacdu almasaa'il waxaa ka mida awqaadda nahyiga oo ay ka mid tahay marka qoraxdu soo baxayso iyo markay dhacayso inaan markaa salaada tukan salaadda la diidayaana saynu hore usoo sheegay marka annawaafil mutlaqa waxa la yidhahdaan lala imanin markaas laakiin dawaat alasbaab sunnayaasha sababta le markaa waa lala imanaya sunnayaasha sababta le waxaa ka mid a ah lmasjid buu markaa usoo galay masjidkii buu soo galay inuu taxiyatulmasjid tukadaa sabab bay leedahay waana wax yacni markaa wakhtigeedii joogo oo haddaan lala imanin ay markaa dhacayso marka waa la samaynaya waxyaalaha kale dawaatulasbaabkiina waa la mid khilaaf baa ku jira laakiin qowlka qawiga ahi waa saas in sunnayaasha dawaatul asbaabka a lala imanayo qoraxdu markay soo baxayso ilaa intay ka kor noqonayso qadra rumxin waran in la eeg yacni sunnaha lalama imanayo waa loo kaadinayaa markaa salaadii waa loo kaadinaya qadra rumxina marka leeyahay waxaa loo jeedaa qiyaasta indhaha lagu qiyaasaayo inay qadra rumxin gaadhay ee fii nafsi lamri loogama jeedo warankaana culamada qaar waxay ku qadaraan inay tahay yani marka waxa weeye ilaa laba mitir meelahaasoo kale waranku inuu noqdo riwaayo soo sheegaysa waa jirtaa rumxayn qadra rumxayn qadra rumxinna waa siday riwaayaadku u badan yihiin marka maxaa lagu qiyaasayaa waxay marka ahlucilmiga mucaasiriinta qaarkood ay sheegeen inay marka waxae noqonayso ixtiyaatan ilaa shan iyo toban daqiiqo haddii shan iyo toban daqiiqo la gaadho wakhtigii qoraxdu soo baxday laga joogo wakhtigii nahyi waa tegey ya culamada qaarkood saasay tilmaameen ibnu cuthaymiin saasuu tilmaamay ibnu baaz waxau yihi labayo toban daqiiqo ilaa saddexiyo toban daqiiqo markii laga joogo wakhtigii nahyigu waa tegey ibnu cuthaymiin laftiis tilmaamaya lakin wuxu ley ixtiyaadku waa in la sugo shan iyo toban daqiiqo bacdi kale waxay sheegeen xoogaa qiyaastu inay ku kala duwanaan karto beledada oo beledada baraha aadka uga fog inay markaa waxaweye sii yaro badan karto wakhtigu yacni beledada markaa waxaweeye eh, ku soo ogogollena inuu markaa ka yaraan karo marka kollay qiyaasta yani waxa weeye waxaa laga yaabaa inay ku dhisayaan xagga marka waxa yeman iyo sacuudiga oo kale inay markaa ku dhisayaan inagu wayndooga dhowno bara waxaa la yidhahdaa dee soomaaliyu maraa halkaa luuq buu ku beeganyay ti laodhan jireen saa ay odhan jireen marka almuhim eh, qaar yareeyey waa jiraan oo wax yar ka dhigay xoogaa ikhtilaaf baa ku jira laakiin ixtiyaadku kolley waa in marka si aan wakhtiga nahyiga ugu dhicin inuu ixtiyaad la sameeyo ayaa fiican labada geesee shaytaanka xaqiiqatan baa looga jeedaa inuu geesaba leeyahay mise waxaa laga tilmaamaya macno kale bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen qarnay shaytaan waxaa laga tilmaamayaa laba ummadood oo dee atbaacdii shaytaanka ah oo qarni waa ummadda markaysaa waata la yidhahdo yani waxa weeyaan oo quruun loo isticmaalo ummado marka sidaas aawadeed yani gurubadii shaytaanka iyo marka waxa atbaacdii shaytaanka yani ummado abay ku tilmaameen bacdu ahli cilmi laakiin sida fiicani waa daahirka xadiiska in lagu socdo oo la yidhaahdo laba gees ayuu leeyahay marka waa laba geesoo shaytaanku leeyahay baa looga jeeda oo markay soo baxayso iyo markay dhacayso uu isku beegaayo xaggii qoraxda uu isku beegaayo taas ayaa xaqiiqatan looga jeedaa saa in lagu fasiro ayaa saxan Eh, waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mida ah tashabuha gaalada inaan la shabihin oo gaalada laysu ekaysiin waxaa salaadan laynoo diidaya maxay tahay gaalada u sujuuda eh, shaytaanka u sujuudaya marka ficilkiinu yaanu ficilkoodu u ekaan baa macnuhu u dhacaya yani taas ayaa macnuhu u dhacaya eh, waxaynu ku soo jirnay baabkii ku saabsanaa baab urajaa xadiiska afar boqol iyo afariyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo konton wa abi muusa alashcariy radi allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu waxau uhi calayhi asalaatu wasalaam ida araada allahu tacaala raxmata ummatin hadduu allah doono ummad inuu u naxariisto qabada nabiyaha qablaha qabada waa qabtaa oo waa oofsadaa nebiyahaa nebigeeda ummaddaa nebigeeda qablaha yaga hortood ayuu qabtaayoo oofsadaa oo bimacnaa geeri u keenaa fajacalahu laha faratan wa salafan bayna yadayha fajacalahu wuxuu ka yeelaa nebigaas laha ummadda uga yeelaa faratan yacni markaa mid ceelalya'a buu uga yeelaa yacni oo ka sii horreeya wa salafan iyo mid ka sii horreeya bayna yadayha macnaahaan waa isu tegaysaa salafan iyo faratan faradkana waxaa loo isticmaalaa marka xoolaha la doonaayo in la waraabiyo ruuxa ka sii horeeya ee marka isagu sii soconaya ee marka waxa lagu waraabinaya iyo meesha laga waraabinaya usii diyaarinaya kaas ceelalyaa la yidhaahdaa kaasaa marka waxaa la yidhaahdaa faradka hmm. marka wuxuu u noqdaa ceelalyuu u noqdaa mid ka sii horeeya oo ceelalyo kale ka dhigan ayuu noqdaa waidaa araada halakata ummatin hadduu allah doono ummad halaagay halaagsamaysa uu doono cadabaha wa cadaaba wa nabiyuha xayun walxaal nabiyuha nebigeedu xayun uu nool yahay ayuu ummaddaa halaagaayoo cadaabaa oo faahlakaha waa halaagaa wa huwa yanduru wuxuu halaagaa walxaal huwa nebigu yanduru uu eegaayo nusakha qaar waxay kordhinayaan xayun wa huwa xayun yanduru laakiin nusakha asliga ah yacni kuma sugna dabcadaha qaarkoodna ma qorayaan dabacaadka muxaqaqa ah bacdigoodna marka ma qorayaan masaadirta asliga ana uguma iman wahuwa xayun yanduru ee wahuwa yanduru keliya bay ugu timi sida saxiix muslim siday bacdi muxaqiqiinta ka mid ah ay baraarujiyeen fa ahlakaha wuu halaagaa wuxuu halaagaa ummaddaas wa xayun walxaal nebigu yanduru uu eegaayo ayuu halaagaa ummaddii uu daawanayo eegaayo fa aqara caynahu wuxuu markaa qaboojiya indhihiisa bimacnaa kaga farxiya quratu cayn faraxa loo isticmaalo qofku markuu farxo biyaha indhihiisa ku taagan waxay noqonayaan qabow markuu murugoodana waxay noqonayaan qaar diiran ya yacni nebiga ayuu kaga farxiyaayo indhihiisa marka uu qaboojiyaa bihalaakiha halaagay halaagsantay xiina kadabuuhu goortay beeniyeen ay halaagsameen wacasaw amrahu amarkiisana ay caasiyeen rawahu muslim muslim baa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey sanica laakiin waxay u eg tahay marka la ilaaqo leha rawaahu muslim waxay ku dhacaysaa xadiiska isagoo musnad ah inuu markaa soo wariyey ku dhacaysaa xadiiskanna isagoo mucallaqa ah, ayuu muslim soo wariyey marka waxay ahayd xaqiisu in la yidhahdo rawaahu muslimun mucallaqan iyagoo mucallaqaadka muslim ay yar yihiin oo mucallaqaadka bukhaari baa fara badane mucallaqaadka muslim waa kooban yihiin yacni waxa weeyaan dhowr iyo toban xadiis baa lagu sheegaa mucallaqaadka muslim dhowr iyo toban xadiis ayaa lagu sheegaa mucallaqaadka muslim xadiidkani mucallaq buu ugu yimi muslim ayuu ugu yimi oo sanadka marka waxa weeye muu xidhiidhin muslim oo wuxuu odhanayaa wa xudistu can abi usaamata waa layga sheegay cidda uga sheegtayna ma sheegin marka dambuu odhanayaa wa minman rawaa dalika canhu ibraahim ibnu saciid aljumaxi yani waxa weeye saas ayuu marka odhanaya saas aawadeed xadiiskani muslim mucallaq buu ku yahay laakiin culamo kalea soo warisay isagoo mawsuula oo ibnu xibbaan iyo ka mid yihiin culamada qaarkoodna waa taxsiiniyeen oo waxay dhahen waa xadiis xasan ah ayay markaa yidhaahdeen xadiiskan waxaa laga qaadanayaa ummadaha inay u khayr badan tahay nebigeedu inuu ka horeeyo inay u khayr badan tahay oo haddii waxa weeye markaa nebigeeda la horaan oofsado oo isagu ka horeeyo inay markaa raxmad in lala doonay inay noqonayso waana sidii markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay sii hormariyey waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana faradukum cala alxawd darkaan anigu idinkaga horreeya ceelalyo idinku ahay darka nebiga calayhi salaatu wasalaam baan idinku ahay ceelalyo idinkuho idinkaga horreeya waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu laakiin ummad halaaga la doono wuxuu cadaabaa oo halaagaa iyadoo nebigeedu nool yahay yacni sababta lagu halaagayaana waa inay nebigii beeniyeen oo caasiyeen oo diideen oo raaci waayeen dabeedna markaasa waxa weeye uu nebigii siday u dhibayeen ee u beeninayeen ayaa nebiga lagaga farxiyaa halaaga la halaagay baabka labiyo kontonaad baabu fadli rajaa rajaaga fadligiisa ayuu baab yahay rajada ilaahay naxariistiisa la rajeeyo fadligeeda ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi ikhbaaran can alcabdi asaalix ka warran ka warramaayo addoonkii wanaagsanaa uu ka warramayay wuxuu yidhi Eh, inuu addoonku yidhi wa ufawidu amrii ila allah wa ufawidu waa u bandhigayaa amrii amarkayga ilallaahi xagga allah baan u bandhigayaa oo uga hadhayaa ina allaha basiirun bilcibaad ina allaha allah basiirun waa u arag badan yahay bilcibaadi addoommada fawaqaahu allahu sayi'aati maa makaruu fawaqaahu allahu ilaahay waa ka ilaaliyey addoonkaas saalixa ahaa addoonkaas saalixa ahaa ilaahay wuxuu ka dhowroo ka ilaaliyey sayi'aati maa makaruu ay sayi'aati makrihim dhagartooda xumaanaheedii buu ilaahay ka dhowroo ka ilaaliyey ama sayiaati sayi'aati aladii makaruuh kii ay dhagreen xumaanihiisii buu ilaahay ka dhowray oo damiirka loo celiyo addoonka saalixa loo celiyo waana sida daahirkaa bacdu ahlicilmina waxay u celiyeen yani nebi muuse u celiyeen xadiidka afar boqol iyo shan iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo koob iyo konton wa can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam anahu qaal qaala allahu caza wajal waa xadiisulqudsi xadiisulqudsina waxa la waa xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka soo warinaayo oo u odhanaayo allah baa sidaa yidhi ayaa waxa la xadiisulqudsi baa la yidhahdaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala allahu caza wajal allah wuxuu idhi caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne ana cinda danni cabdii bi ana anigu cinda danni cabdii waxaan ku suganahay malahaygu addoonku iga malaysanayo bi aniga igu malaynaayo hadduu wax wanaagsan iga malaysanaayo yacni wax wanaagsan buu igala kulmaya rajaagaasina uu yahay rajo maxmuuda uu yahay wa ana macahu xayu yadkurunii wa ana macahu anigu markaa isaga ayaan weheliyaa addoonkaasaan la jiraa oo weheliyaa bilicaanati walnasri walta'yiidi walxifdi ilaalin iyo kaalmayn baan ku weheliyaa xaysu yadkurunii meeshuu igu xusaayo meeshuu igu xusaayaba waxaan ku weheliyaa kaalmayn iyo samafal ayaan ku weheliyaa naxariis aanu naxariisanayo wallaahi allah baan ku dhaartay lallaahu afraxu bitawbati cabdihi lallaahu afraxu waa kaga farax badan yahay bitowbati cabdihi addoonkiisu towbadduu u toobad keeno wa masdaru mudaafun lifaacilihi towbaddu addoonkay ka dhacaysaa towbadda addoonkiisu u toobad keeno towbad la yimaado waa kaga farax badan yahay siduu ugu farxaayo min axadikum ay min faraxi axadikum midkiin faraxa uu farxaayo waa ka farax badan yahay yajidu daallatahu xaal midkaasi helaayo baadidiisii helaayo bilfalaati meel lama degaan oo yani markaa waxa weeye yani cidla ah uu ka heliyo falaadka waxaa loo jeedaa waa meel aan markaa waxa weeye eh, cidina oolin waxna qofka aanu ka helin waa meel marka lama degaan ah marka meeshaas isagoo ruuxu ku sugan yahay oo uu markaa wato daabad wato uu daabad wato daabaddana sahaydii iyo biyihiiba u saaran yihiin yacni ciduu markaa isleeyahay degaan meesha ka dhowina aanu jirin ayaa meeshaa bahgooyadee uu joogay ee maraayey ayaa daabaddii ka lunta sahaydiisi iyo biyihiisina iyaday u saaran yihiin meel lama gaari karo meeshanna waxba ka heli maayo sahaydiisina ka lunto markaysaga daabaddii ay saarayd buu markaa waayeyba dabeedna waa baadi doono waa ka quusta markii dambe markuu ka quustu geed iska jiifsaday sida xadiis kale tafsiilinayo caddaynaayo geedka markuu iska jiifsaday geeri buu isu sallimay wuxuu isleeyahay kolley waad dhimanaysa meel lama gaari karo yacni waxa weeye wax allo wuxuu cuno iyo wuxuu cabbana ma haysto waa goobaala gabbal kugu dhaco kale xaaladda caynkaasaa dabeed markaa indhaha isku yaro qabtay waa kala qaaday wuxuu arkay daabaddiioo korkiisa taagan buu arkay oo sahayadiisuna sidii u saarantay markaasuu aad u farxay aad buu u farxay faraxa daraaddii siduu uga asadihiyey faraxaas ayuu dabeedna wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk akhta'a min shiddati alfarax baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilahu adna addoonkaygii baa tahay anna markaa rabbigaa baan ahay wuxuu is waxaad tidhahdaa ilaahay ow rabbigay baa tahay anna addoonkaagii baan ahay markaasaa waxaa weeye faraxii ka haalibka noqday aawadii ayuu markaa waxaa hadalku odhanaayo dabdin waayey oo sidii lidkeedii ku halmaamuu yidhi farxad daraaddeed ya ninkaasi waxa weeye faraxa uu farxay dee waxa weye waa farx aad u badan haddana nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam allah inuu kaga farax badan yahay addoonkiisu toobaddu u toobad keeno kaa inuu ka farax badan yahay waman taqaraba ilaya shibran taqarabtu ilayhi diraaca wuxuu allah yidhi waman taqaraba ilaya ku kastoo ii soo dhowaada shibran ay qadra shibrin taa ka qadarkeed taqarabtu ilayhi diraacan waxaan u dhowaadaa dhudhun qadarkii baan u dhowaadaa yacani qiyaas dhudhun la-eg baan u dhowaadaa waman taqaraba ilaya diraacan ku kastoo ii soo dhowaada diraacan ay qadra diraacin dhudhun qadarkii taqarabtu ilayhi baacan waxaan u dhowaadaa baaca qadarkii baan u dhowaadaa baac waa labada gacmood oo sidaa loo kala bixiyo si gudub ah ayaa markaa la yidhaha marka waxay la eg tahay qofka istaaggiisa ama jooggiisa ayay la eg tahay baaciisu leedihi waidaa aqbala yamshi hadduu yamshi xaaluu soconaayo aqbaltu ilayhi waan qaabila uharwilu xaalan marka u dheeraynayo muttafaqun calayhi wa hada lafdu ixdaa riwaayaati muslim kanna riwaayaadkii muslim riwaayo ka a lafdigeedii weeyi wa taqadama sharxu fi lbaabi qablahu wuxuu ku soo hormaray sharxiisuna baabkii kan ka horreeyey wa ruwiya fi saxiixayni saxiixaynka waxaa lagu soo wariyey wa ana macahu xiina yadkurunii waaba keenayba wa ana macahu anigu waa weheliyaa addoonka ayaan weheliyaa waxaan ku weheliyaa kaalmayn iyo marka waxaweya ilaalin baan ku weheliyaa xiina yadkurunii markuu ixusayo binnuuni yani nuun marka la akhriyo la dabdiyo wa fii hadi riwaayati riwaayadanna waxaa ku sugan xayu bihaai xayu baa ku sugan bihaai sa xaalay ku sugantahy wa kilaahumaa saxiixun labada mid walba waa saxiix marka kilaahumaa saxiixun iyo saxiixaani labadaba waa la yidhaahdaa laakiin labada waxa fasaaxo badan sida uu sheikhu yidhi sida uu shiikhu yidhi ayaa markaa fasaaxo badan oo lafdiga markaa kilaa baa la eegayaa waa laba luqoo labaduba fasiixa laakiin tanaa sii fasaaxo badan liwuruudiha fi lqur'aan kilta ljannatayni aatat ukulaha aatataa lama odhan oo damiirka loo celinaayo lagama dhigin yani mid markaa laba ah lagama dhigin marka shaacirkii baa bayd ku kulmiyey labadaba kilaahumaa xiina jadda aljaryu baynahumaa qad aqlaca wa kilaa anfayhima raabi labada luqaba hal bayd ayuu isugu keenay laakiin sidani waa sida afsaxa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa rajada ilaahay naxariistiisa la rajeeyo ayaa laga qaadanaya maadaama uu allah yidhi ana cinda danni cabdii bii addoonku male wanaagsan waa inuu allah ka malaystaa laakiin rajaagaa markuu malaha wanaagsan malaysanaayo waa inuu isagu asbaabtii la yimaadaa oo macaasidii iyo dembiyadii isagoo ku sugan aan ka toobadkeenin rajo wanaagsan baan ilaahay ka malaysanayaa iyo inuu ii dembi dhaafo kaas culammadu waxay yidhahdeen waa rajaa madmuum waa tamani waa huruur waa kedin qofku marka uu kedsoon yahay oo shaytaanku kediyey alrajaau lmadmuum baana la yidhahdaa rajada maxmuudkee la ammaanayo ma aha isagaan camal saalixa la imanin oo fisqigiiyo xumaantii iska dabaalanaya inuu yidhahdo rajo wanaagsan baan ilaahay ka malaysanaya waxa weeye ta noocaasi waxay noqonaysaa huruur bay yidhahdeen iyo kedin shaytaanku kediyey wagarakum billahi algharuur waxay noqonaysaa amaani laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab waa mid madmuuma taas laakiin waxaa la rabaa alraja lmaxmuud raja lmaxmuud waa maxay waa qofkii oo la yimi isagoo asbaabtii loogu naxariisan lahaa dunuubtiibuu ka toobad keenay qabuul baanu rajaynaya toobadda laga aqbalo waa mid wanaagsan xasanaadkiiyo wanaaggii iyo taacaadkiibuu la imanayaa in xasanaadka iyo wanaagga iyo taacaadka laga aqbalaanuu rajaynayaa waa raja maxmuud ka la ammaanayaa kaas weeye oo qofkiiba marka intuu ka baxo xumaantii oo wanaaggii qaabilo xasanaadkii laga aqbalo towbaddii in laga aqbalo rajaynaya kaasaa wuxuu noqonaya rajadii maxmuudkee la ammaanaya sharci u ammaanay kaasuu noqonaya wuxuu kaloo xadiisku sheegayaa xadiisulqudsiga ahi allah inuu aad ugu farxayo jecel yahay towbadda addoonku u toobad keeno in loo toobad keeno allah aad buu u jecel yahay uguna farxayaa waxaa laga qaadanaya sifatu in allah loo sugo waxaa laga qaadanaya marka faraxa ilaahay inaan lagu shabihin faraxa makhluuqaadka waayo faraxa makhluuqaadka noocan baa ugu farax badan yani xadiisku uu ishaarayo xadiiska kalena uu tafsiiliyo caddeeyey yani ruuxaasi siduu u farxay ya waxaynu garan karraa inuu martabadda ugu sarraysan yahay waayo markii hore isagoo u badinayo dee inuu markaa tan ku gelayo aanu ka baxayn oo saa ku dhimanayo ayuu markaa wuxuu arkay yani waxa weeye asbaabtii halaagu mar keliya inay isbeddeshay oo asbaabtii nabadgelyadu u muuqatay dee siduu ugu farxayo taas aad iyo aad bay u badan tahay farxyada kale qofku farxaa fii daari dunya taa waa ka hoosaysaa waa farax dhex yaalla markaysa yani noloshii inuu ku farxaayo markuu geeri isu sallimay dabadeed oo u badinaayo inuu dhimanayo haddana maca daalik waxa markaa uu sheegayaa xadiidku inuu allah ka farax badan yahay saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa faraxa ilaahay inaanu la mid ahayn faraxa makhluuqaadka sifaatka ilaahay oo dhanna dariiqaasaa dee la marinaya tashbiiha in loo diidaayo laysa ka milihi shay ilaahay wax la midoo shabbaha ma jiro waxaa kaloo laga qaadanayaa ciddii ilaahay u dhowaato taaca ugu dhowaata allahna inuu u soo dhowaanayo marka si labalaabaa laynoogu sheegay inuu ugu soo dhowaanayo macnaha ku saabsan inuu ilaahay raxmaddiisa iyo sawaabkiisa u soo dhowaynayana waa macno xaqoo ka laazimaya weeye laakiin waxaweyaan allah waa loo dhowaadaa oo taacada iyo wanaagga ayaa loogu dhowaadaa qulubta dadkuna waa u kala dhowdahay arwaaxdoodu waa u kala dhowdahay yani marka makhluuqaadkuna allah waa u kala dhow yihiin waa u kala dhow yihiin allahna xaqiiqatan ayuu ugu soo dhowaadaa ciddii marka u dhowaata oo ugu soo dhowaadaa intay u soo dhowaadeen in ka badan ayuu allah u soo dhowaadaa marka saas yadaana waa la ictiqaadinaya macnaha xaqa ka laazimayana laazimu lxaqi xaqun xaqa wixii ka laazima waa xaq marka in la yidhaahdo ilaahay ma soo dhowaadee naxariisunbaa looga jeedaa iyo hawaabunbaa looga jeedaa waxay noqonaysaa ta noocaasi khalad bay noqonaysaa waa in marka la sugaa macnaha daahirka xadiisku sheegaayo iyadoo tashbiih laga nafyinaayo leeyahay si laa'iqa ilaahay loogu sugayaa oo waxaweeye markaa e, loogu sifaynaya e, waxaanay markaa tahay e, midaan ta makhluuqaadka shabbahaynin yacni saas yadaabay tahay loona ictiqaadinaya loo itlaaqaya sida nasku u itlaaqay ee u sheegay ayaa loo ilaaqaya loona sugaya loona ictiqaadinaya laakiin tashbiihi baa laga nafyina kuwa khalqiga lama mid aha harwalada ilahay harwalada makhluuqa lama mid aha yani saas lo odhanaya wahaakada xadiidka afar boqol iyo lix iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo labiyo kontone wa can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma anahu samica anabiya sala allahu aleyh wasalam qabla mowtii bialaaati ayaamin yaquul jaabir ibni cabdillahi waxa uu sheegay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u maqlay qabla mowtihi geeridii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka hor bialaaati ayaamin saddex maalmood ka hor yaquulu xaalu odhanaya inuu maqlay intaanuu nebigu geeriyoon saddex maalmood ka hor ayuu nebiga wuxuu ka maqlay isagoo leh laa yamuutanna axadukum ila wahuwa yuxsinu danna billaahi caza wajal laa yamuutanna yaanu dhimanin oo dhimanin oo dhimanin axadukum midkiin ilaa wa huwa yuxsinu danna xaal axwaasha ka mida ilaa walxaal huwa yuxsinu xaaluu isagu yahay mid wanaajinaya mooyaane adanna malaha wanaajinaya bilaahi allah uu ka malaysanayo xaaluu wanaajinayo malo wanaagsan ilaahay ka malaysanaya mooyaane xaalad kale yaanu dhimannin caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyn rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay inuu qofku isagoo male uu ilaahay ka malaysanayo wanaagsan aan ku sugnayn inuu dhinto inuu ka reebay marka waxay noqonaysaa markaad dhimanaysaan waxaa ku dhimataan male wanaagsan idinkoo ilaahay ka malaysanaya oo rajo wanaagsan ka qaba naxariistiisa rajaynaya male wanaagsanna allah ka malaysanaya halkay ka qaateen culammada qaarkood wakhtiga geerida in la qaalib yeelo rajada oo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen marka qofku asbaabta geeridu u muuqato waa inuu rajada khaalib yeelaa aanu cabsida badin suu u dhinto isagoo malo wanaagsana allah ka malaysanayo ya waa inuu markaa sidaas eh, ku dhintaa saasay ka qaataan marka culamada qaarkood ay ka daliishadeen eh, xadiidka afar boqol iyo toddobiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo saddex iyo kontone eh wa can anasin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul anas wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayaan maqlay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi waa xadiisu qudsiye yabna aadam ina aadamow innaka adigu maa dacawtanii muddada aad i barido wa rajowtanii aad i rajayso muddada aad i barido wa ay muddata ducaa'ika lii warajowtani iyo muddadaad i rajayso kafartu laka waa kuu dembi dhaafaya calaa maa kaana minka wixii kaa dhacay oo kaa xasilay oo adiga xaggaaga ka dhacay oo dembiya ayaan kuu dhaafayaa walaa ubaali umana aaba yeelaayo waxaa loo jeedaa dembiyadii gaalnimada ka sukiyey yabna aadama ina aadamow low balaqat dunuubuka hadday gaadho dembiyadaadu canaana samaa'i daruuraha hadday gaadho samada daruuraheeda hadday gaadho ama canaana asamaa'i markaad cirka sare u eegto inta kuu muuqanaysa hadday gaadho dembiyadaadu intay fara ka qabaan uma istakfartanii dabeedna aad dembidhaaf weydiisato waxay doonaba dembiyadaasi ha ahaadaane ghafartu laka waa kuu dembidhaafaya yabna aadama ina aadamow innaka adigu low ataytanii haddaad ii iman lahayd biquraabi alard arlada muggeed wax dhadhoweeye haddaad ila iman lahayd oo khataayaa dembiye ah haddaad iila iman lahayd uma laqiitanii intaa dabadeedna aad ila kulmi lahayd laa tushriku bii shay'an xaalanaad waxba iigu shariig yeelayn oo waxaad cidaadii wax ila wadaajinaysaa xaalayna jirin la ataytuka biquraabiha maqfira la ataytuka waa kuula imanayaa biquraabiha arlada muggeed wax dhadhoweeyaan kuula imanayaayo maqfiratan dembidhaaf ah rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xadiiun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan weeye qadar ka mida intan dambe oo kale waxaa soo arooray yani markaa muslim inuu markaa soo wariyey oo qadarka uu ku waafaqay ayaa markaas soo arooray canaanu samaai bifatxil cayni waxay ku sugan tahay caynka kordhigiisa cinaan maaha waa canaan qiila waxa li huwa maa cannaa laka minha waa wixii kuu muuqdaa la yidhaahdaa ay dahara kuu muuqda idaa rafacta ra'saka madaxaaga haddaad sare u qaaddo wejigaa loo jeeda haddaad sare u qaaddo oad cirka sare u eegto inta kuu muuqanaysaa laodhanaya canaana asamaa la odhanaya wa qiila waxaa la yidhi huwa saxaabu saxaabna waa la yidhi oo waa daruurahana waa la yidhi oo qaar waxay yidhahen canaana asamaa canaan waa saxaab wasnan wa macnan xagga wasnigana waa la wasni xagga macnahana waa la macno wa quraabu alardi bidammi alqaafi waxay ku sugan tahay qaafka godaalkiisa wa qiila waxaa layihi bikasriha hoosdhigeedu ku sugan yahayna waa layihi qiraabna qaar baa u akhriyey waadammu asaxu wa ashhar imaam nawowi dabdiga aad buu ugu fiican yahay waayo duruusuu qaadan jiray labiyo tobanka darsi ee uu maalintii qaadan jiray waxaa ka mid ahaa dersi dabdiga ku saabsan yani marka waxa weeye sida yani dabdiga iyo xarakaadka iyo markaysa marka yani xuruufta sida loo dabdinaayo ee sida saxda ah loogu dhawaaqayo yani marka dersi ku saabsan dabdiga ayaa ka mida ah duruustu qaadan jiray wadammu asax wa ashharu dammada ayaa sixa badan wa ashharu caanimo badan wa huwa quraabku maa yuqaaribu mil'aha waa waxa dhadhowaynaya mil'aha arlada buuxeeda arlada inay buuxiyaan waxa dhadhowaynaya la yidhahdaa quraab la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhi mil'ul ardi baa markaa la yidhi quraabulard ya waa arlada waxa buuxiyaba ama arlada buuxeeda waxa dhadhowaynaya weeye wallahu aclam xadiidkani wuxuu tilmaamayaa waa xadiisulqudsiya rajada ilaahay la rajaynayo in la fiicnaysiiyo oo inta marka waxa weeye allaah la baryaayo allahna la rajaynaayo allah inuu u dembi dhaafayo marka baryada ilaahay waa in la farabadiyaa allah la baryaayo rajada allah la rajaynaayana waa in la badiyaa asbaabtii naxariistana waa in lala yimaadaa oo towbadda iyo camalka saalixa waa in lala yimaadaa waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya haddii qofku dembi kastaba uu la yimaado oo dunuubtiisu ay aad iyo aada u fara badan tahay ilaa daruuraha ay gaadhayso amaba ay ka badanayso ilaa intaa u muuqata ruuxu markuu cirka eego ilaa intuu arkaayo hadday dunuubtiisu buuxinayso intay fara ka qabto haddii xajmi loo yeeli lahaa dunuubtii waa carab laakiin haddii laga dhigi lahaa shay xajmi leh ilaa intaas hadday buuxin lahayd oo uu allaah ka dembidhaaf weydiisto uga toobad keeno allah oo u dembidhaafaya man taaba taaba allaahu calayh ku kastoo toobad keena allah toobadda waa ka aqbalaa allah toobadda waa ka aqbalaa ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ciddii toobad keenta dembiyo dhan baa ilaahay u dhaafaa dembi la odhanaya dembigaasi waa ka caaggan yahay yacni markaa waxa weeye towbadda oo haddii laga toobad keeno la aqbali maayo ma jiro dembi kastaba haddii laga toobad keeno towba saxiixa ilaahay toobadda waa aqbalayaa waana u dhaafayaa haddaan dembiyada markaa laga toobad keenin ka warran haddaan dembiyada looga toobadkeenin waxaa loo kala qaadayaa gaalnimadii iyo waxa gaalnimada ka sokeeya ya bna aadama innaka low ataytanii biquraabi alardi khataaya haddaad ila iman lahayd idan waa qaaranu ka toobadkeenin ilaa hadduu ka toobadkeeni lahaa ilahay kulama kulmeene dembiyada uu ku dhinto allah kula kulmay waa qaaranu ka toobadkeenin uu siduu xambaarsan yahay isagoo sita ayuu aakhire la tegey uma laqiitanii laa tushriku bii shayan dabeedna aad ila kulanto adigaan xaal aad shirki ka madran tahay dembiyo wax kastaba ha la yimaado laakiin shirki aad ka madran tahay laataytuka biquraabiha makfira waxaan kugula kulmayaa yani marka arlada mugeed wax dhadhoweeya oo dembi dhaafa ay in shi'tu taqyiid baa halkaa gelaya haddaan doono ayaan kula kulmayaa mashii'a lagu xidhayaa sababtuna waxay tahay horaynu u soo marray xadiiskane sababtu waxay tahay aayaddii ayaa yani markaa khilaafaysa oo aayaddii waxay sheegaysaa qayd ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo dembiyada ka sokeeya ilaahay cidduu doonu u dhaafaa maxaa barbar yaalla cidduu doonana uma dhaafo xadiiskuna mashii'adaa inuuma sheegin laataytuka biquraabiha makfira waa la jasmiyey marka waa mutlaq xadiisku aayadduna waa maxay waa muqayada bilmashii'a lagu qayday qaacidaduna maxay tahay mutlaq iyo muqayad hadduu soo arooro waa la ysku qaydaa yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad mutlaqa muqayadkaa lagu xambaaraa haddii ruux kasta oo markaa ka maran shirki dembidhaaf markaa arlada muggeed la dhoweeyo oo markaa makfiraa uu ilaahay kula kulmayo waxaa ka dhalan lahayd sidaa itlaaq hadday u wada tahay in dhammaantood loo dembidhaafo ahlulkabaa'irka oo ruux ka mida aanu naargelin axaadiista mutawatiradana waxaa ku soo aroortay bacdu ahli lkabaa'ir inay gelayaan naarta oo laga soo bixin doono oo loo shafeeco qaadi doono oo shafaacada markaa waxa nebiga iyo shafaacada mu'miniinta iyo shafaacada malaa'igtaba laga soo saari doono qaarkoodna raxmada ilaahay raxmatu arxami araaximiin in laga soo saarayo naarta haddama aragtaa markaa sidaas aawadeed waxaa lagu qaydayaa mashii'ada ayaa lagu qaydayaa taqyiidkana waxaa laga qaadanaya aayadda laga qaadanaya waykfiru maa duuna dalika liman yashaa marka waxaa macnuhu udhacaya la ataytuka biquraabiha makfiratan ay in shitu haddaan doono baabka saddexiy kontonaad baabuljamci bayna alkhawfi waalraja wuxuu u baab yahay kulminta la kulmiyo bayna alkhawfi waalraja baqashada ilaahay cadaabkiisa laga baqanayo iyo rajada ilaahay naxariistiisa la rajaynayo labadaa in la kulmiyo ama fadligay leedahay in la kulmiyo ama sheegista la sheegaayo fadligay leedahay in la kulmiyo labadaa ayuu u baab yahay iclam waxaad ogaataa imaamu nawowi baa hadalkan ka hormarinaya ana almukhtaara qowlka la doortay lilcabdi addoonka ka loo doortay fii xaali sixatihi markuu caafimaadka qabo oo caafimaad qabkiisa uu ku sugan yahay hee an yakuuna inuu noqdo khaa'ifan mid baqaaya oo cadaabka ilaahay ka baqaayo raajiyan rajaynaya naxariista ilaahay wa inuu noqdo khawfuhu baqashadiisa uu cadaabka ilaahay ka baqaya wa rajaa'uhu iyo rajadiisa uu allah naxariistiisa rajaynaya sawaa'an laba simanoo isla eg waa inay noqotaa sida la doortay waa sidaas waa inuu markuu caafimaad qabo yacni rajada uu ilaahay naxariistiisa rajaynaayo iyo baqashada uu ilaahay cadaabkiisa ka baqaayo labada waa inuu simaa oo isla ekaysiiya wa fii xaali lmaradi markuu waxa weeye ku sugan yahay xanuunka ku sugan yahayna yumaxadu waxaa la saafi yeelayaa oo la barax tiraya alrajaa'u rajada ayaa la barax tiraya wa qawaacid sharci min nusuusi alkitaabi wasunati wagayri dalika mutadaahiratun cala dalik wa qawaacid sharci ama min nusuusi alkitaabi wasunnati ka mid ahaatay aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam wakhayri dalika iyo ashyaada kale ee markaa waxa raacaya hadday tahay yani aahaarta markaysa waxa saxaabada iyo marka waxa weeye ashyaada kale raacaya mutadaahiratun waa ku muuqata oo isku xoojinaysa calaa dalika sidaas in labada la kulmiyo rajada iyo khawfka labada la ysku daro lala wada yimaado ashyaada kale soo raacaysa waxaa ka mid a ah ijmaaca oo culamadu waa isla ogol yihiin labadaa in la kulminayo lakiin waxay isku khilaafsan yihin la isleekaysiinaya mise lasma leekaysiinayo laakiin in la kulminaayo qur'aankuna waa sheegaya sunnaduna waa sheegaysa culammaduna waa ku ijmacsan yihin laa khilaaf fi dalik ana almukhtaara markuu ku yidhi waxaad garan meeshu inay khilaaf leedahay mawdicani layslama diidana labadaba in lala imanayo laakiin miyaa la isleekaysiinaya mise waa la kala badinaya axwaasha taasaa culammada khilaafkooda ku saabsan saabsanyay laakiin in labada la kulminayo waa laysku waafaqsan yahay nusuustii adiladuna waa sheegayaan ijmaacuna waa ku sugayey bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin marka uu qofku caafimaad qabo waa inuu khawfka iyo cabsida farabadiyaa si aanu macaasida ugu dhicin iyo dembiyadii aan ugu leexan iyo fisqigii marka uu xanuunsanayana waa inuu rajada badiyaa marka culammadaasi qowlkaasi wuxuu leeyahay midba mar la haalib yeelayaa fi xaali sixa waxaa la haalib yeelayaa khawfka iyo baqashada la haalib yeelaya fi xaali maradna waxaa la haalib yeelaya rajada qaybta dambe marka waa iska waafaqsan yihiin laakiin qaybta horay ku kala duwan yihiin qaybta dambe waxay yidhahen rajadaa la haalib yeelaya waa suu hadduu xanuunkan u dhinto ilama oga inuu u dhiman doone uu ilaahay kula kulmo rajo wanaagsan isagoo ka malaysanaya laa yamuutanna axadukum ila wahuwa yaxsinu danna billaah waa yahay kaas waa qowl qowl saddexaad wuxuu leeyahay waxaa la kala qaadayaa fii xaali aaca iyo fii xaali alhammi bilmacsiya fii xaali aaca qofku markuu aaca ku jiro oo cibaade iyo wanaag iyo camal aaca samaynayo rajada ha haalib yeelo iyo in ilaahay ka aqbalayo fii xaali alhammi bilmacsiya markuu macsi ku hamiyo oo is yidhahdo macsi samee xaaladda caynkaasa waa inuu markaa waciidadii iyo nusuustii halkan soo dhigtaa goodiyada sheegaysa iyo ciqaabta oo uu yani khawfka haalib yeelaa khawfka haalib yeelaa laakiin sida uu imaam nawowi inoo sheegay waa siday culimmadu u badan yihiin waana qowlka mukhtaarka ab ah wey waana qowl fiican weeye xaaladda marka waxa weeye uu caafimaad qabo labada waa isleekaysinaya rajada iyo khawfka marka uu xanuunsanayana rajaduu haalib yeelaya qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi falaa ya'manu makr allahi kama aamin noqonayo dhagarta ilaahay iyo cadaabka ilaahay ila alqawmu alkhaasiruun duulka khasaaray mooyaane cid kale ka aamin noqon mayso cidda ka aamin noqotee ka baqi weyday cadaabka ilaahay iyo dhagarta ilaahay waa duul khaasiriinuun ah weeye dhagarta ilahay buu ka aamin noqdayna waxaa loo jeeda cadaabka ilahay buu ka baqi waayaa loo jeedaa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun inahu shaniyo laayay asu ma quusanayo min rawxi illaahi raxmadda ilaahay ka quusan maayo ila alqawmu alkaafiruuna dulka gaaladaa mooyaane cid kale ka quusan mayso ila alqawmu alkaafiruuna dulka gaalada mooyaane cid kale naxariista ilaahay ka quusan mayso cidda ka quusata waa cid gaala ah marka cid ahlulislaami hadday ka quusato ficilkii gaalada iyo akhlaaqdii gaalada iyo dhaqamadii gaaladay la yimaadeen wa qaala tacaala allah waxauu yidhi yowma tabyadu wujuuhum wa taswadu wujuuh waxaad xustaa yowma tabyadu maalintay caddaanayso wujuuhun wejiyaal ay caddaanayaan wa taswaddu wujuuh wejiyana ay madoobaanayaan oo dadkii ahlu iimaanka ahaa ee tawxiidka iyo sunnada iyo taacada u ehelka ahaa wejiyadoodii waa caddaanayaan oo waa wirwidhayaanoo waa nuurayaan jacalana allahu minhum dadkii markaa waxa weeye gaalada iyo dalaalka iyo baadida u saaxiibka ahaana wejiyadoodii waa madoobaanayaan wejiyadoodii waa madoobaanayaan oo waxa weeye marka kufrigii iyo gaalnimadii iyo weeye fisqigii iyo xumaantii iyo bidcadii waxay sababayaan wejiyadu inay madoobaadaan laakiin cidda si dhammaystiran wejigoodu u madoobaanayaa waa kuwa gaalada ah yacni ciddii markaa waxa weeye kulansatay asalka iimaanka iyo yacni markaa waxa weeye dembiye kabaa'ira ama bidco gaalnimada ka sokaysa dee waxa weeye labada noocba waxbay ka helayaan hmm, shay yacni qadar iyo qadar ya laakiin cidda marka waxaa si dhammaystiran wejigoodu u wada madoobaanaya waa cidda gaalnimada ku dhimatay ayaa wejigoodu noqonaya miduu aad iyo aad u madow yaho dugul yahay u noqonaya dadka marka ahluliimaankuna dee siday u kale markaa wanaag badan yihiinee u kale iimaam weyn yihiin ee kamaalkoodu u kala badan yahay ee daacadooda iyo wanaaggoodu u kala badan yahay ayaa caddaanta wejiyadooda iyo nuurkooduna u kala badanaya wa qaala tacaala ina rabbaka la sariicu lciqaab ina rabbaka rabbigaa lasariicu lciqaab waa ka ciqaabkiisu degdega badan yahay weeye wa inahu allah lagafuurun waa dembidhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay hadda waxaa lagu kulmiyey aayad keliya labada laysugu keena inuu allah marka cadaabkiisii degdeg badan yahay oo ciqaabkiisii degdeg badan yahay iyo inuu marka hafuururaxiim yahay waa si eh, labadaba loogu kulmiyo qalbiga oo mar keliya labada loola wada yimaado naxariista ilahay in la rajeeyo iyo makhfiradiisa iyo cadaabka ilaahay iyo ciqaabkiisa in urju hawaabahu waxdar ciqaabahu xataa tasila kaman lahu qalbaani waa kuu qaxdaani odhanaayo allah sawaabkiisa rajeey allah sawaabkiisa rajeey ciqaabkiisana ka boqo ilaa aad noqoto sidii mid ilaa noqoto sidii mid laba qalbi leh oo qalbina ku baqaya cadaabka ilaahay kaga baqaya qalbina ku rajaynaya yacni qalbigaad laba nus ka dhigi nusna baqashadaad gelin cadaabka ilahay ka baqayso nusna waxaad gelin rajada ayaad gelin nuska kalena rajada ayaad gelin wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina alabraara lafii naciim ina alabraara kuwa abraartee wan wanaagsani ee iimaanka iyo camalka saalixa u saaxiibkii lafii naciim naciim bay ku sugan yihiin ay nicmaysanayaan waa jannaadkii wa ina alfujaara kuwa xunxumina ee fujuurka iyo xumaanta iyo fisqiga iyo xumaanta miisanaya lafii jaxiim naarta jaxiim ay ku sugan yihiin wa tacaala allah wuxuu yidhi faama man haqulat mawaaziinuh kay cuslaato miya mawaasiinuhu miisaanadiisa khayrku ay cuslaadaan fa huwa fii ciishatin raadiya fa huwa isagu fii ciishatin qaab nololeed buu ku sugan yahay raadiyatin raallihaansho u saaxiiba ama raadiyatin ay mardiya oo faacilo oo mafcuulo looga jeedo ama raadiyatin ay daati rida raallihaansho u saaxiiba wa ama man khafat kay fududaata miyaa mawaasiinuhu miisaanadiisa khayrku ay fududaadaan fa ummuhu meeshuu degaya ku sugnaanayaa haawiyatu naarta haawiye weeye ama fa ummuhu ay fa ummu ra'sihi madaxiisa marka waxa weeye madaxiisu haawiyatun waa mid ku hoobanaysa markiisa naarta ay fi naar walaayaatu fii hada almacnaa kaiira aayaadka macnaha ku saabsani way fara badan yihiin fayajtamicu alkhawfu walrajaa'u fii aayatayni muqtarinatayni aw aayaatin aw aayatin fayajtamicu waa kulmaya alkhawfu baqashada cadaabka ilaahay laga baqanaya waalrajaa'u iyo rajada allah naxariistiisa la rajaynaya fii aayatayni muqtarinatayni laba aayadoodoo isku lamaan ayuu markaa ku kulmayaa aw aayaatin ama aayado isku lamaan buu ku kulmayaa aw aayatin ama aayad keliya ayuu ku kulmayaa ama aayad keliya ayuu kulmayaa marka sidaas aawadeed maadaama sidaa loo kulmiyey waa in qalbigana saa loogu kulmiyaa xadiidka afar boqol iyo siddeed iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo afar iyo konton wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal low yaclamu almu'minu maa cinda allahi min alcuquuba maa tamica bijannati axad low yaclamu almu'minu hadduu ogaan lahaa muuminku maa cinda allaahi ay alladii kii istaqara cinda allahi allah agtiisa ku sugnaado min alcuquubati ciqaab ah maa tamica ma rajeeyeen bijannatii jannadiisa axadun cidnaba ma rajayseen waxuu ciqaab ilaahay hayo hadday ogaan lahaayeen qofna ma rajeeyeen jannada ilaahay ee way ka wada baqi lahayn ciqaabkaas walow yaclamu lkaafiru hadduu gaalku ogaan lahaa maa cinda allaahi ay aladii kii istaqara cinda allahi allah agtiisa ku sugnaado min araxmati naxariis ah maa qanita min jannatii axad kama quusteen jannadiisa qofba kama quusteen rawahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa sida ilaahay raxmadiisu u waasica tahay haddii xataa gaalku ogaan lahaa inuu rajayn lahaa naxariistaas likasrati raxmati wa sacati raxmati naxariista ilaahay siday waasica u tahay iyo raxmadda ilaahay siday u fara badan tahay aawadeed waxaaba odhan lahaa war mala adiguna ka qadimaysid war mala adiguna kama qadaysid buu is odhan lahaa hadduu muuminkuna ogaan lahaa waxa allah agtiisa ahaadoo ciqaab ah jannadiisa cidima oo ma rajaysayn ee wuxuu ka baqi lahaa ilaahay cadaabkiisu ka baqi lahaa war mala waxaasoo ciqaaba ka badbaadi maysid buu odhan lahaa malaha waxaasoo ciqaaba malaha ka badbaadi maysid buu odhan lahaa waxay ku tusinaysaa yani waxaweye sida raxmadda ilaahay u waasic tahay iyo sida ciqaabtiisu ay u daran tahay ayaa xadiidku ku tusinaya marka waxaa laga qaadanaya in waxa weeyaan muuminka laftiisu waa inuu ilaahay cadaabkiisina ka baqa cadaabki ilahayna wa ka baqa ila cadaabka ilahay haduu ka baqi waayo dembi kabaa'iru ku jiraa falaa ya'munu makr allahi ila alqawmu alkhaasiruun khaasiriinta inuu ka mid noqdo maaha ee dhagartii ilaahay waa inuu ka baqayo cadaabka ilaahay si aanu khaasiriinta uga mid noqon naxariista ilaahayna waa inuu rajeeyaa si aanu markaa waxaweyan yani aanu uga mid noqon kuwa waxaweye daalliintae lumay ee ficiladii gaalada la yimi si aanu uga mid noqon labadii waa inuu kulmiya alraja iyo alkhawf xadiiska afar boqol iyo sagaal iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo shan iyo kontone wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal ida wudicat iljanaazatu waxtamalaha annaasu rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ida wudicat iljanaazatu haddii janaasada la dhigo waxtamalaha rijaalu raggu ay ku qaadaan calaa acnaaqihim qoortooda ay ku qaadaan fain kaanat hadday ahayd naftu ama janaazadu saalixatan mid wanaagsan bimacnaa qofkii janaasada lahaa naftiisii baa loo jeeda qaalat waxay tidhahdaa qadimuunii qadimuunii hormariya e hore ii geeyi degdeg i aas wa in kaanat hadday ahaato hayra saalixati midaan wanaagsanayn hadday ahaato qaalat waxay tidhahdaa yaa weylaha yaa yaa weylaha halaageedaay yacni ii kaalay yacni naftan halaageedaay yacni ii kaalay wakhtigaagii baa la joogaaye ayna tadhabuuna xaggaa qabanaysaan biha janaasadan ama naftan alla qabanaysaan yasmacu sawtaha codkeeda wax maqlayaan kullu shayin cid kastaa maqlaysa ila alinsaana aadamiga mooyaane yani bini aadamka mooyaane cid kale oo dhammi waa maqlaysa hadday xoolo tahay hadday xasharaad tahay hadday markaa yani bahala tahay yani hadday shimbiro tahay dhammaan waa maqlayaan laakiin aadamigu maqli maayo walow samicahu hadduu maqli rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qofka meydkaa ah marka la qaado oo dusha lagu qaado hadday wanaagsanaydna waxay odhanaysaa ee eh, hormariya ee eh, hormariya odhanaysaa haddaynay wanaagsanaydna waxay odhanaysaa xaggaa ila qabanaysaan dabeedna halaag bay u yeedhyeedhanaysa halaagii bay u yeedhyeedhanaysaa waxayn leedahay xaggaa ay qabadsiinaysaan ya waxay ka baqaysaa cadaabkii ka baqaysa codka caynkaas ay ku odhanaysana aadamiga waa laga qariyey maslaxana ku jirta laga qariyo laakiin eh, khalaa'iqda kale waa maqlayaan hadday xoolo tahay hadday bahlo tahay hadday shimbiro tahay hadday xasharaad tahay yani dhammaan waa maqlayaan haddii aadamigu maqli lahaayeen waa suu xilahaayeen waxaana ka dhalan lahayd inayna is-aasin yani waa laga firdhan lahaa markaysa waa qofkii qofkii codkiisa la maqlayo u leeyahay yaa weylaha ayna tadhabuuna biha ta kale wuxuu noqon lahaa cadaabkii marka waa mid mushaahada ila qaybka in la rumeeyo ayaa dadkii lagu imtixaanay waa ibtilaa ya muminiintii waxa weeye waxaa lagu ammaanay yuuminuuna bilghayb haybkay rumaynayaan marka eh, waxay noqotay mid markaa laga xijaabo iyaga laga qariyo aan ayna maqlayn waxa la mida cadaabulqabriga marka la cadaabayana waa la mid saasoo kale soo aroortay oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam maydka lagu cadaabayo xabaasha gudaheeda lagu cadaabayo yacnii qaylada ka baxaysa iyo cabaadka ka baxaya waxa maqla cid walba maqasha oo aan ahayn bini aadamka ya ayaa maqasha yacnii ciddii kale waxa weeye dhammaan waa maqlayaan dhammaan waa maqlayaan waa sababta markaysaa markaa dadka qaarkood ay sameeyaan yacni markaa fardahoo kale wakhtiyada marka ay yani saaladu ay ku dhegtay iyo wax la inay soo kaxeeyaanoo xabaalaha keenaan ya oo dabeed markaysa markaa cabaadka iyo argagaxa markaysa meesha ay ka maqlayaan daraaddeed yani marka waxa weeyaan ay markaa wixii ku dhegay ka soo fuqaan waxaa kaloo ka iman lahayd dadku inay isku caayaan oo dee waxa weeye dadka qaarkood waxaa laga yaabaa ubadkoodii iyo markaysa marka qaraabadoodii in de waxa weeye markaa yani lagu caayo haddii ay maqli lahaayeen dadku ya ay maqli lahaayeen maxaad kaga faanaysaa se waa kii markiisa waxoosaa iyo saas ahaa ama wax la mida yani markaa yani markaa odhan lahay markaa raxmad yani weeye inuu markaa waxa weeyaan ilaahay yani markaa dadka ka qariyey oo ka xijaabay oo aynay maqlayn codka kuwa la cadaabaayo iyo kuwa cadaabka ka baqaayo lagu sii sido inuu ilaahay ka qariyey waa raxma min allah xadiiska afar boqol iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo lix iyo e, kontone wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi waxau yihi calayhi salaatu wasalaam aljannatu aqrabu ila axadikum min shiraaki nacli aljannatu jannadu aqrab waa uga dhowdahay ilaa axadikum midkiin min shiraaki naclihi indhasha kabtiisa waa uga dhowdahay wannaaru milu dalik naartuna waa saasoo kale weeye qaala lii rasul lahi sala allahu aleyh wasalam nusakha qaar lii bay kordhinayaan rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi aljannatu aqrabu ila axadikum min shiraaki nacli xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari xadiiskana wuxuu tilmaamayaa jannada iyo naarta mid walba inay dhow yihiin camal yar oo uu sameeyey ruuxu oo ku dhintay oo wanaagsan ayuu jannadii ku gelayaan man kaana aakhiru kalaami laa ilaaha ila allah dakhala aljanna kii hadalkiisa ugu dambeeye kalaamkiisa ugu dambeeya laa ilaha ila allahu noqdaa jannuu gelayaa dalaq camal daaca khayra uu ku dhintay ayuu jannada ku gelayaan shay yar baa laga yaabaa in ilaahay ugu naxariisto jannada ku geliyo naartana waxaa laga yaabaa camal yar uu la yimi oo qofka la yar inuu markaa naar ku galo ina arajula la yatakalamu bilkalimati laa yulqi laha baala yacnii ninka waxa weeyaan wuxuu ku hadlaa kelmad aan u aaba yeelayno wax weyn ka dhigayn kelmaddaa aawadeedna wuxuu ugu hoobtaa naarta gunteeda yacni masaafo markaa waxaa weeye toddobaatan dayrood loo socdu naartii yani kaga hoobanaya bimacnaa gunta naarta waxaa loo socdaa toddobaatan dayrood ama toddobaatan sano naartaa gunteedu ku dhacayaa kelmaddaa darteed baan ugu dhacaya kelmadduna wax weynba lama ahayn wax weynba lama ahayn marka jannada iyo naarta mid walba waa dhow yihiin saas aawadeed in camalka khayrkaa aan eh, yani markaa la xaqirin ee waxa weeye markaa laga faa'iidaysto khayr walow haba yaraadabae eh. wuxuu ilaahay kugu naxariisanaya ma ogidin